oo maaragtaya wax yar iyo wax badanba ilahay cid walba waa koosaa waawey markaasaa waxaa weeye amarku wuxuu noqonayaa ima ila aljanna wa ima ila naar wey in naar la galo iyo jannada galo weeye hal su-aalay oo ilaahay sayidka maxamedka ahow bani israa'iila reer bani israa'iil su-aal su-aashaan waxaa weyaa layidhi su-aalu tabkuud weeye hal su-aalay dha ilaahay bani israa'iila reer bani israa'iil kamin misoo aataynaahum aanu siinay oo min aayatun aayad ahu dhilaahay aayaddaasoo bayinatin oo cadow dhilaahay daahiro ah waxaa ka mid a ah badi loo dhambalay nimidaa muusa markuu hogaaminay fircoonka arabaaye namigiiyo saliihii soo dejiye samiintihiyaa ka mida ay markaasi kubiga ku bedeleen sal su-aalow dha ilaahi subxaana wa tacaala bani israa'iila reer bani israa'iil kam in nisoo aataynaahum aanu siinay oo min aayatin aayada ow dha aayadaasoo bayinata magacaadayda ilaahay waman yubadix wuxuu bedela nicmatallahi ilay macmadiisa min bacdi maa intii kadib jaa'at aayadkun walaa gaalimo ku bedela fa allaha allawna ilaahay sadiid iqaabi iqaabkiisa allihii daran yahay allah wuxuu yihi subxaana wa waman yubadilhu wuxuu bedelowna ilaahay nicmatallahi ilaahay macmadiisa min bacdi maalintii kadibooda ilaahay jaaatu ay u timiday oo gaalnimo ku bedela macnaha waxaa weeye inuu ilaahay igu nicmeeyo aayaad ah maxaa yeele fawil hidaayo weeye hormar lahaa laydha ilaahay fadiidul ciqaabi ciqaabkiisa aluu hidaayinhayo oo ciqaabaayo ziyina waxaa loo qurxiyowdha ilaahay liladiina kuwa kafaruu kufriyey alxayaatu nolosii addunya oo dhaweeday ziyina waxaa loo ziimeeyey loo qurxiyey liladiina kuwa kafaruu kufriyey bilaahi alxayaatu noloshu addunya u dhaweyday markaasay jeclaadeen wayaskaruuna wahum isoo qadiraayadu yaskaruuna way ku jeesjeesaayaan min aladiina kuwa aaminuu rumeeyey kafriga ay qabaan weeye sida bilaal iyo camaar iyo suhays ay ku jeesjeesaayaan markaasay waxaweeye iskala sarreeyaan maalka ay leeyihiin maalkaas ay leeyihiin ayay macnaha dadka muuminiinta ay ku jeesjeesaayaan waxdan hadda dad lucafa liimaan aan iimaan lahayn ee ustaada waad arkaysaa inay dadka muuminiinta oo fuqarada ay ku geesiisa hora u haystaanba dad ahlilaahiyo oo xool aan lahayn oo ilaahay iimaan iyo daaca siiyey inay isu arkaan inay ka sarreeyaan oy markaasi kayo yihiin kufaarka hadda maanta waxaad arkaysaa dadka muslimiinta oo fuqarada inay iskala weyn yihiin oo xoolaha insan iskala weyn yihin wax jiri kala weeye markaasuuba ilaahay wayasharuuna way ku jeesjeesaayaan min aladiina kuwa aaminuu rumeeyey ladiina kuwa itaqow cabsadayna ilaahay sirkiga iyo macaasiya ka dhawrsaday waa qoladan muminiintaae fawqan korkooda ay ahaanayaan kuwan kufaartaa ladiina kuwa itaqow cabsadayna ilaahay fawqan korkooday ahaanayaan yowma alqiyaamati qiyaamada maalinteeda waa fasahaynaya wallaahu allana yarziqu waa arziqayaa man yasaa riiga oo doono biqayri xisaabin xisaab la-aantiis wallah alla yarjicu waa man yasaa ruuxa uu doono bikayri xisaabin xisaab la-aantiisu yarziqayaa qifku waasa an laa aakhire oo dadkaan hadda dunyada waxba aana ku haysanin qiyaamo ayaa waxaa la siinaya rifku waasacaa la siinaya ada adduunyadaada lagu siinaya oo waxaa karaysa kuwa jeesjeesa inay milkiyaanba oo waxa weeye kuwa jeesjeesa maalkooda inay milkiyaana dhici karta sida asxaabtuga dhacdayo dadki kufaarta sawiihii uga furteen kaana naasu dadku waxay ahaayeena ila ilaahay ummatan ummad waaxidatan oo qaliya ilaahay subxaana watacaala tafaruqa kan dhacay addunyada ee gaalnimo iyo markaasi islaamnimo lagu kala qaybsamay inaan xaaladdaanu mar walba aysan jiri jirin ee xaajiso oo zaman dhacday ay tahay ayaa alla subxaana watacaala nooga waramayaa marka alla wuxuu yidhi subxaana watacaala kaana naasu dadku waxay ahaayeenw dha ilaahay dadku waxay ahaayeenw ilahi subxaana watacaala ummatan ummad waaxidatan oo kale macnaha iimaanay ku miisnaayeen markaasay ka bacdi iskhilaafeen bacdi waa rumeeye bacdina waa kufriyeeye taasaa markaasaa laga wadaa hadda ayaddii hore baalaha kudaadana wallaahi yurjicna wasaajid hayr taami xadiisaa waxaa soo hore waa layidhi adallaahu an yarjica cabdahu almu'min ilaahay waxay diiday inuu arjiqo addoonkiisa mu'mina ilaa min xaysu laa yaxtasib meelaysan ka malahayneye muminka waxaa diyaa sidiisaba kuftigiisu meelay malayha magaxanba laakiin aakhirada hayaa arrintu waa iska muuqataa oo wixii loo yareecay ayaa la siinayaa dadku marka waxaweye way milaysnaayeen haddaba waktiga sanadda maaragtay waa ay milaysnaayeen waxay u badan tahay sida culamada islaamka ay qabaan laga soo bilaabo nabiy llaahi aadam laga soo bilaabo ilaahay xukunkii nabiyullaahi nuux laga soo gaaro dadku waxawe way midaasnaayeenoo asmaan la caabudo ma aysan jirin weeye waa nuux markau soo daahiray idriisna waa la sheegaa laakiin sida raajixa nabiyullaahi nuux ayaa nabi sirki kaddiga ee markaasi ogaasa gayrillaahi kaddiga asaga ayaa ugu horreeyey khilaafka waa jiraa weeye aadam laga soo bilaabilaa nuux waa sida raajaxsan weeye dadkuna waxaa leeya xaq bay ku sugnaayeen oo khilaaf dhexooda ma aanin baa leeye laakiin dad yihi baadila si allaasan wax u sheegataa dadku xaq bay ku sugnaayeen ilaahay markaas wuxuu dhahay markuu baadilka uu yimiday oo dadkii hayada ku fugi uu soo baxay oo dad kufaara la arkay fabacatallaahu alla wuxuu soo bixiyey annabiyiina nabiyaasiyaa ilaahay soo bixiyey nabiyaal baa ilaahay soo diray subxaana watacaala mubasiriina xaal intuu bishaaraynaayo oo qofki rumaysanna uu bishaaraynaayo wa mujriina xaal intuu digaayo qofkii kufriyan digaayo labadaasaa lagu soo diraa rususa bisaaro iyo markaasi nadaari waanzala alla yaa dejiye maca nuucgooda nabiyaashaas alkitaaba kutub ayuu jaasaan jinsiyada macnaa kutub kutuba ilahay dejiyey bilxaqa xaqnimo ayuu ilaahay ku dejiyey liyaxkuma alla inuu xumiyo amase liyaxkuma kitaabkaas inuu xumiyo amase rasuulkaas inuu xumiyo diina naasi dadka dhexdooda fii maa fi ku khilaafayn fii maal ee diinkaas inuu ku xumiyo wama khtalata iskuma aysan khilaafin fiihi fi diini diinka iskuma aysan khilaafin ummaduhu wama khtalata iskuma aysan khilaafin ilaahay fiihi diini ila ladiina kuwi mooyaane uutiihi la siiyey kitaabka saayada diinka waxay ku khilaafay waa kuwa kutubta la siiyey bacdi waa rumeeye bacdana waa kufriyey min bacdi maa intii kadigood ilaahay jaa'atum ilbayinaatu aada cadcad ay yimaadeen jaa'atum ay yimaadeen albayinaatu aada cadcad kujeeroodaa hore wey oo tawxiidka caddaynayo markaas ayuu marka salaadku imaanayo waxaana baliyeyda ilaahay baqiyanay waa xasad oo beenan dhexooda aaday baqigaas wuxuu ka yimiday kufaarta ayuu ka yimiday baqiyanayda ilaahay xasad oo beenan dhexooda aadaydha ilaahay faadallaahu alla waa hanuunsayda ilaahay alladiina ku aaminuu dumeeyey limaa kuyakhtalafuu ay ku khalaafeen fiihi maaga oo min alxaqi xaqa ahowdha ilaahay biidnihi ilaahay ibaadadiisu alla kula aaminsay qaada allaahu alla waa hanuuniyeyba ilaahay alladiina kuwa aamanuu rumeeyey limaa kuwa ikhtalafuu isku khilaafeen fihi maaga oo min alxaqa xaqa ahowdha ilaahay diinihi ilaahay cibaadadiisa allaahu alla yahdii waa hanuunayaa man yasaau ruuxa ou doon hidaayadiisa ilaa siraadin dariiq ayuu ku hanuunayaa dariiqaasoo mustaqiim oo toosan kaasoo dariiqulxaq ah kaasoo ilaahi subxana wa ku hanuunaya marka alla wuxuu dhahay subxaana wa alla yaa hanuuniyey ilaahay kuwa mu'miniinta weeye lima khtalafuu fihi waxay isku khilaafeen oo min alxaqa xaqa diinu ilaahay idankiisa ibaadadiisa dadka mu'miniinta alla hanuunsay jeedista ilaahay subxaana wa tacaala cilmigiisa afaliga ay ku dhacday saabiqadii hore ayaana markaasaa lagu hanuunsay wixii markaasi kufaarahayn way iskhilaafeen oo xaqibay isku khilaafeen ay ku kufriyeen mafaasida alla wallaahu alla yahdihi waa hanuuninayaa man yasaahu ruuxa ou doono hanuunkiisa ilaa siraadin dariiq ayuu alla ku hanuuninayaa dariiqaasoo mustaqiima oo toosan kaasoo dariiqa xaqa ayay ah qofku ilaahi subxaana watacaala uu doono dariiqa xaqa ah ayuu ku hanuunayaa dariiqaas magacayo diinta islaamka weeye waxaa dariiq loogu magacaabaa diinta islaamka waxaa lagu jaaraahaa layi waxa loo qasbaayo sida wadada meesha loo qasbaa lagu jaaro wadda markaad qaadayso meel baad rabtaa aad ka tagto ee qasadkaaguu yahay maqsadkaagu meel waayo marka diinta islaamkana qofkii qaada oo ku ku haniya oo ku camal fala isaguna waxa weeye maqsad waasan meel fiican ayuu ku gaarayaa marka sidaas ayaa haddii waxaweye diinta islaamka laga leexdana qofkii waddadii mees lagu gaarayo ka leexday inuu meel kale ku habaabaayo qofkias isaguna waxaweye diinta islaamka markuu ka leexdo waa u noqonaya qof habaabay qofku haddii diinta ka hadaadanayo waa u gelayaa naar ayuu gelayaa marka waxaa loo baahan yahay in diinta islaamka sida ay tahay lagugu hanuumo ayaa loo baahan yahay haddii lagu hanuumo oo waddada ay tahay la qaado waxaa la kulayaa waddadii jannada ayaa markaasaa lagu gaarayaa laakiin haddii laga leexdo oo laga hadaabo qof wuxuu noqonayaa waddadii meeshi loogu lagu gaari lahay ka leexday oo waddo kale ku habaaday meel codlo ayuu tegayaa qofkii markaasi diinta islaamka ka hadaadana wuxuu gelayaa naarta ayuu gelayaa maxaa yal labadaas wadada jirta in wadada qiyaamo markii la tago in naar la galo iyo in dano la galo weeye qofkii diinta islaamka markaasi qaada wadada qaada oo saxda ah jannada ayuu ku tegayaa kii kalankoodna oo ka leexdana waddada naarta ayuu tegayaa meel kale wadadu dayneed marka waxaweeye casharkeedu intaasuu koog yahay ilahi subxaana wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم واتقوا البأساء والضراء يزيدوا وبإذن حتى يقول ربي الذي آمن معي مقامة الله وعلى إنما السمع وحده يسألونك ماذا ينفقونه ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين والمسلمين وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم wahuwa sharun lakum allahu yaclamu wa antum laa taclamuun bismi illahi raxmaan iraxiim casharkeen wuxuu ka bilaabanayaa aayadda laba boqol iyo toban iyo sagaal taas waxda bakara ka mid ah dadki waxyaalihi ay caayeen nabiga mursalka ka horeyey ilaa ayuna aadam laga soo bilaabo waxa dadka ay yaacayeen marka alla wuxuuna soo subxaana wa watacaala dadku waxay ahaayeen diin waaxida dad haysta ay ahaayeen markii zamankii nebi nuux la yimid saaa waxaan hayd islaamka ay wada hadleen rabbi saarmaayo oo xaqnimada la soo dejiyey sida xawliga dadka dhexdada ay xaqara fidiyaan waxyaalihi ku karaaqeen لأجل قرأنا الإله بمثل خلاف المروء إلا كل جمولان كتبت نفسيين markii ay ayaha dhacdayo xubiga kaamina ila dacdin ay khilaafeen oo ilaahay subhanahu wa ta'ala hatta daraadii soo ay dhacda aad oo ilaahay Allah ya misal ilaahay ku sameeyay ay ku khilaafeen ku arko oo xaqa ilaahay diin misal ilaahay dinta Allah Allah ya qofkan soomaaliya waxay leedahay jaahiliinta yaraa sharcada dariiqa muqaaminada dariiqa asoo mustaqiimaya kuwasan dariiqii salaasanka jirayna dartii nufuul ay imaarata lagteeda cabdibni cabbaas iyo culamo kale yidhaahdeen waxaa la yidhi dhibaato badan ayaa muslimiinta ku dhacday baa layidhi oo markaas la yidhahdo dalmaciisa iyo ariir iyo waxyaalo badan ayaa ku dhacay baa layidhi markay dadsadeen ayaa aayadda ay musoo degtay layidhi oo markee waxa aayadda nufusuo degtay laakiin waxaa doonkeeda xaswat alxufaala ma xaswat alxadda marka gaaladooda xadaariyada male oo meel walba ay ka soo koobeen iyo dadkooda ka susuurgelayeen ayaga oo gaalada iyo mu'miniinta oo madiine ku sugnaynay nidamanka reer madiine suga galaana xadaxeedi oo aan hadda kula qoray aan haynin aysan jirin saxibka waktigaas waxay ahaayeen isbaalka toban kun oo maaragtay dagaal waxaan u ahaayen وقال لك المسلمين تقول دفعتين من هو عن نصر العين عليهم ومن طبعا طبعا جاي التبع دخل لما عطيت على هذا الجوري الرعوة وقت بالجاية وعن خير العلم من الرعية الأحداث الرعوة اللي في تقيم عليها عليك على التدريب التمثيل بعطي العلم بخطي أيام عمر تأثير في سنة عريسة في الكلام يقف على السيسة في الطيارة الرعية عليها مركعت إليه يرسل العالم تعالى أن حصلت وهو حاضر بها السلام إلى المؤمنين aan dadka ridana ridanadan baad gelaysid baad malayseen ridanadan dadka gudayo walcalamna yatikum lam yatikum wuu oofanayo inay maanin masaliladiina kuwa masalkayda khalaqaday min qablikum min hortiina ayadda ilaahi subxaanau watacaala inuu siinayaan muminta inaan imtixaan la-aan jamaana la dilaynin oo jamada waxaaweye las imtixaanayo islaamka marka ee noqonaysaa istiqaamul inkaari bimacna nafyiya noqonaysaa waxaa laleeyaha kaasa u badan ale ama asakumabaxaad u wuxuu u yimida wax sabaa halaw taga min qablikum idinka hortiinoo mu'miniin ah maxaa yeele naxan iyo dhibaatooyin fara badan ayaa lagu jahray mu'miniintii naga horeysay way sabreen marka sabra ayaa leesay u sabreen waxyaalihii markaasi dadkii naga horeeyey lagu jahray baa ilahay noo cadaynaya markaasuu dhahay alle nastarka waxaa qaadatow ilaahay albacsaa albaax ayaa qaatow ilaah taasuu dhahay sida ku dhaqay hal hadda waxyaabaha ayadan isku jirta saxaakamada helaysan muslimiinta dhibaato badan haysata oo markaasi fakriga xataa uu kamid ahay maxaa yeele markii madiine la yimiday dadkana ay soo hijroodeen oo xoolahooda iyo wadankooda ka soo tageen dhibaatooyinaa lasoo gudboonaaday ilahay marka ruuxa marka kama xasaartay jumlo musaanafa weeye oo cadaynaysa wixii hadda lasoo sheegay alba'saau yowdha ilahay waa hagaajibooyinaa ku dhacay waxyaabahaas waa waxyaabaha laysku imtixaanayo wazir ziluu waa la dildilayow dha ilaahay muuminiinta idinka horeysay waa la dildilay wazilziluu waa la dildilow dha ilaahay oo dalayo noocyaalkeeda ayaa lagu gildilay xataa yaquula rasuulu rasuulku intuu ka yidhaahdo iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey macaw micigiisa ayagoo markaasi taakursanayo oo markaasi dib u dhac ay ku noqotay ilaahay subxaana watacaala nasrigiisa iyo nafsidadi ka badatay ayay waxay yidhaahdeen mataa goormuu nasrullaahi ilaahay gargaarkiisa ahaaday ilaahay subxaana watacaala uu noo yaboohay waa goormay xataa yaquula rasuul yow dhahay rasuulku intuu ka yidhaahdo iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeye macahu rasuulkaasi ciisa rumeeyey oo rasuulka ilaahay maqsadkaas uu soo diray dhibaatada ay dhahaysa iyo mu'miniinta la diray oo dhibaatadaasi ay ku dhahaysay ay ka yidhaahdaan istibdaaca linasri weeye ayagoo u itaafursaday maxaa yele sidadiyaa ah meel aadi aada u sarayso gaartay markaasay waxay yidhahdeen markaa goormo u aada nasrullah ilahay gargaarkiisa goormo ayaa naloo gargaaraya ilaahay subxaana watacaala nasr ayuu noo yabuhay ee waa goormo sidaa markay yidhaahdeen waxaa meesha ku jirta fa ujiibuu min qibal ilaahay jihadiisaa laga ajiibay markaasaa waxaa la yidhi alaa hooy ayaa la yidhi ina nasrallahi ilaahay nasrigiisu qariibun waa mid dhow alaadi alaasi tanbiih weeye baraaruga ayaa leeyahay ina nasrallaahi ilaahay gargaarkiisu qariibun waa mid dhow sidaas ayaa xay ilaahay loogala yidhi marka waxa weeye nasriga ilaahay waa dhow yahay kulla aatin qariibaaba la yidhaha wax haddayba imaahayaan sidooda waaba dhow yihiinba waxaa marka laga qaadanayaa aayaddaas annahu yastadalkarbu kurbada markay baraato kaana ducaau bilfaraji mustajaabanaa la yidhi faras lagu ducaysto waa la ajiibaya maxaa yeele ilahi waatu dhahay subxaana watacaala aman yujiibu lmudara idaa dacaahu wayasifu suu yow yahay midka ajiibaayo mid kala dhibaato geliyo marka u yeero oo xumaanta ka fiigaayo waa alla wey subxaana watacaala ilahi subxaana watacaalana si degdega ayuu ugu xaqiijiyey sida suurat suuratulaxzaab ilahay uu ku sheegayo qaswatulaxzaab markay eeday nimankii gaalada ahay oo isbahaysay ilaahay subxaana watacaala dabayl iyo malaa'ig ayuu kusoo diray waa kawdha ilaahay fa arsalnaa calayhim riixan wajuudan lam tarawha waxaanu ku dirna udha ilaahay dabciil ayaanu ku dirnay iyo ciidamo adan arkayn oo idin jeedina hadii ilahay yidhaahto bayaankeeda waxaan ugu tegi doonaa suurat alaxzaab ayaan ugu tegi doonaa marka mar kasta oo waxa weeye kulama sadalkarbu kulamaa qarwal farajna waa la yidhaha markii waxa weye qurbada ay daraato farajkaa soo dhawaanayo dadka maahan marka waxa weeye dhibaatadu hadday badato in la quusto maahan ilaahay subxaana watacaala qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnaduu min raxmat illah in allaha yakfiru dunuuba jamiica u ilahay naxariista ilahay in laga quusa maahan waatawda ilahay waman yaqnidu min raxmati rabbihi ila laaluun yow yahay midka ka quusaa ilahay naxariisiisa ilaa kuwa kufaartaa mooye qof muslim oo naxariista ilahay ka maqbuusha nafta meesha ugu dhamaystay ha taagmay waxaa rabaa raxmadda ilaahay mar walba inaanu rajaynaala doonaya haddii dhibaatada ay badato sida hadda imtixaankaan soomaaliya hayso kale haddii waxa weeye ay badato oo dhibaatadu ay badatana waxaad ogaanaysaa faraskii inay soo dhawi maxaala markii dhibka uu sii badanayo faraskii waa soo dhawaanaya waa soo dhawaanaya waa soo dhawaanaya markaa dee waxa weeye markay dhib ou bato kuusad lama qabo ee waa inaad faraxda o istiraadi markaan sirgaa la ysu furaya wax badan ayaana la ogaan doonaa arrintaas marka ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala alaa ina nasrallahi qariibun o zaahirey laftigiisi waa dhawi yasaluunaka waxay kaa su-aalayaan sayidka maxamed saao ayuu dhaha asxaabtaadaa kaa su-aalaya maadaa maladii midka yunfiquuna ay bixinayaan ayuu kaa su-aalayaan si waxaa u tiraawdha ilaahay maa anfaqtum wixi aad bixisaan oo min khayrin khayr ah falilyaalidayni labada waalid ayuu usugnaaday iyo wal aqrabiina qaraabada iyo wal agoonta iyo walmasaakiini masaakiinta iyo wabni sabiili jidka inankiisa wamaa tafcalu waxa aad fasaan oo min khayrin khayr ah fain allaha alla diisaas caliimun calayku cilmila weye ayadaynu meeshaan ka gelayna ayadana waxay iska leedahay sababnusuula iska leedahay rasuulkeena alayhi salaatu wasalaam rag asxaabtiisa kamid aha waxay su-aalayaan waxa ay bixinayaan ayay su-aalayaan asayeese ayadan mufasiriintu waxay yidhahdeen waa kusoo soo degtay ninka la yidhaahdo camar ibn nin la yidhaahdo ninkaas wuxuu ahay nin odaya oo maala ayuu ahay rasuulka alayhi salaatu wasalaam ayuu wuxuu ka su-aalay waxyaabaha uu bixinaayo xoolaha uu bixinaayo iyo dadka uu siinaayo xoolaha uu bixinaayo nooca ay yihiin iyo dadka uu siinaayo iyo nooc ay yihiin ayuu nabiga alayh salaatu salaam weydiiyey maxaa yeele marki ilaahay wax kusiiya waxaa loo baahan yahay inaad macnaha waxa aad bixinaysana inaad ogaatay kuu baksaysnaadaan dadkaada wax sii haysana ay kuu baksaysnaadaan haddii ilahay wax kusiyana maahan inaad markaas waxaad isku haysato ee waa inaa dadka muslimkaa uu ku fikiraa inuu wax bixiyo oo dadka uu wax kala ayaa la doonayaa wey marka qof kasta oo muslima ayaa insaas laga doonayaa wey naxariis baa la doonayaa wey in dadka macnaha masaakiinta loo naxariisto ah, maalkiisa waxaa yeele qofka waxa weeye maalinta qiyaamo waxaa xadiis saxiixa soo arooray si qofka maalkiisa laga su-aala meesha u ka kasbay meesha uu ku bixiyey cumrigiisa caafimaadkiisa in laga su-aalayo oo mawqifka qiyaamada afartaas ilaah laga su aalay usan ka dhaqaaqi karin marka waxaa la rabaa maal haddii ilaahay ku siiyo maalkaas meeshaas ka kasbaysane inaad u fiirsato meeshaad ku bixinaysana u fiirsato alla markaas wuxuu dhahay subxaana wa tacaala yasaluunaka waxay kaa su-aalayaan daydka maxamedka ahow maada ma ladii midka yunfiquuna ay bixinayaan ah, maadu mawsuulo weeye saayinku ninkaas u ahay waa tacaam qul waxaa u jira hawdha ilaahay maa anfaqtu waxa aad bixisaan ow ilaahay oo min khayrin khayr ow dha ilaahay bayaaniye weeye markaas min khayrin khayr ah hadda marka waxay soo gelaya waxaanu ha yaraadaan hasa badnaadaane waa soo gelayaan wax yarna waa la bixinayaa wax badanna waa la bixinayaa falil waalidayni labada waalid ayuu usugnaaday oo waxaa laga wadaa markaasi haddaad wax bixinayso waa inaad marka hore ka tixgelisaa labada waalid waa inaad ka tixgelisaa waa markii laga gudbo zawjada iyo awlaadda laga soo gudbo ayaa waxaa weya labada waalida u horeeyahay falil waalidayni labada waalid ayuu u sugnaadowdha ilaahay iyo wal akhabiina qaraabada iyo wal yataama agoonta iyo wal masaakiini masaakiinta masaakiin lafteeda fuqaradan way soo gelayaan iyo wabni sabiili jidka inankiisa u dheh qofka musaafirkaa weeye wamaa tafcalu wixii aad fashaanowdha ilaahay oo min khayrin khayr ah infaaq waa la bixiyo amase kayrkiisa wixiiba khayr oo la sameeyo fain allaha allowna ilahay bihi kaas caalimun alay ku cilmi wey ilahay caalim ayuu ku yahay cid walbana waa ku jaazinaya kutiba waxaa lagu faral yeelowna ilaahay calaykum korkiina muuminiinow alqitaalu dagaal ayaa lagu faral yeelay inaad gaalada la dagaasiin ayaa laydinku faral yeelay walxaal huwa qitaalkuna kurhun koosho lakum idinka udiyaha oo dabcigiina u kaanaayo dagaalka waxa weeye naftu way kaanaysaa hadda waxa weeye dagaalkan waxaa la faral yeelay hijrada bacdiyeedaa la faral yeelay ayadoo rasuulkeena alayhi salaatusalaam iyo asxaabkiisa dagaal looga reebo dhowr iyo todobaatan aayadood ayaa looga reebay dagaalku waxa weeye waa farlacayn baa la yidhi haddii cadow si kada ah oo maaragtay ah oo weerar ugu yimaado farlu kifaayana waa noqonahaa la yidhi haddaan cadow oona faja oosan ah ku imaanin masala waxa weeye u joogaaba iyo beeskiisiu joogaa annaga ayaana raadinayna markaas bilaadda muslimiinta meel kamid a ah haddii lasoo weeraro oo dadkaasina waxa weeye aysan iska daafici karin ay awoodyar yihiin inta kaleentood inay difaac galaanay cadowgaas wax ka ah, waajib ay ku noqonaysaa kutiba waxaa lagu faral yeelow ilaahay calaykum warkiina ah, alqitaalo dagaal ayaa laydinku faral yeelay walxaaluwa qitaalkina kurhunowna ilaahay ay makruuhun lakum mid laydinka harayo uu yahay xagga dabciga weeye wa xataa waxaasa mudanowna ilaahay oo xaqiiqa an takrahuu inaad kahataan shay-an shay inaad shay nacdiin walxaaluwa isaguna khayrun lakum mid idin khayr badan u yahay waxaad dhici karaysa xaqiiqaa xaqiiqa qur-aanka hadiis xaqiiqa weeye inaa shay aad isla markaasina waxa wey khayr wadiis saasaan leey waxataa waxaa mudaanawna ilaahay an takrahu inaad kaataan shayan shay wahuwa isaguna khayrun lakum mid idin khayr badan yahay sidii jihaadkoo kalantoon maxaa yeele jihaadka nafta ayaa kaanaysa waxataa waxaa mudanawna haddana ilaahay an tuxibuu inaad jeclaataan shayan shay wahuwa isaguna sharun lakum mid idin shar badan weya maxaa yeele naftaa waxay u yeelataa shahawaadkay u yeelataa oo markaasi nafta halaag ku keenaysa waxay naftu ka carartaa waxyaabaha takaaliifta oo waajibinaya sacaado oo la marka waxa weeye waxyaaba badan oo noocaas ayaa dhici karaya wax qofka markaasi naftiisa ay kaanayso maxaa yeele wixii dhaaca ilaahay oo dhamba naftu waa la qaataaba waxyaabaha macaasidaana naftu way jeclaataa waxataa waxaa mudanow dha ilaahay an tuxibuu shayan shay inaad jeclaatiin wa huwa isaguna sharun lakum mad idin shara u yahay wallahu allow dha ilaahay yaclamu waa ogyahay wixii khayr idiina ah, ilaahay subxaana watacaala waa og yahay wa antum idinku salaa taclamuna ma ogsooniyin marka waxaad u degdegaysiin ilaahay waxuu idin faraya subxaana wa tacaala waa inaad u degdegtaan weeye shayga marka waxa weeye annagu markaasi dabcigeenna ka fiirin mayno waxaanu ka fiirinaynaa alla subxaana wa tacaala sida uu noo amray ayaanu ka fiirinaynaa marka amarka ilaahay ayaanu qaadanaynaa dabcigeenana waxa weeye u fiirin mayno maxaa yeele maslaxadeenna alla og shayga haddiina ka reebay oo ilaahay uu naga reebane dabcigeena sida uu soo jiidanayo sida nafteena ay rabto u fiiri mayne sida alla subxaana watacaala uu noogaga reebay sidaas ayaanu fiirinaynaa oo aanu u haraynaa marka hadde shaygu sidaas weeye oo shay haddii nala faray nafteenana ay kahanayso nafta maslaxadeedaa ku sugan waxaa masalaba kamid a ah waxyaabahan dhan oo waxa weeye takaaliifta waajibaadka nala saaray waxa weeye naftu way kahanaysaa salaadii soonkii sakadii jihaadkii wax kasta waxa weeye naftu ma dooni ilaahay subxaana watacaala waa amray marka nafta waxaas aysan doonaynin ayaa waxa weeye danteeda ay ku jirtaa oo loo baahan yahay markaasi in lagu xakameeyaa la doonaya oo aan markaasi waxyaabaha iyadu ay rabto aanan laga yeerin marka hadda waxyaabaha markaasi ayadu ay jeceshahay oo naftu ay u iiranaysane sida shahawaadka oo kaleentood waxaa ugu sugan nafta halaageedaa ku sugan maxaa yeela qiyaamo qofka waxa weeye shahwadiisa waa lagu waa lagu maarata waa lagu cadaabaya hadduu hawlahdo shahwadiisa iska raaco oo markaasi ou noqdo markaas qofka hawadiisa iska daba jooga maalinta qiyaamo waa lagu halaagayaa markaa danafti waa ugu keenaya halaag buu ukeenaya markaasu ilaahay subxaana watacaala wuxuuna leeyahay wallahu alla yaclamu waa og yahay maa huwa khayrun lakum wey wixii idin khayre ilaahay caalim ayuu ku yahay wa antum idinku salaa taclamuuna ma ogsoonidiin marka meesha waxaa ku jirta maslaxadeena in ilaahay og yahay annaguna aanan ogeyn haddii arrintu saas tahay marka waxa weeye amarka ilaahay fadaadiruu ilaa maaya muruku bihi weeye alla waxooda amraa u degdega marka waxaa meesha ka caddaata marka inaanu haddaanay bani aadamka maslaxadeena aanan ogeyn oo nafteenuna aysan marka maslaxada aysan fahmi karin laakiin maslaxada waxa weeye nafta wixii ilaahay faray in maaragtay loola degdego weeye wixii alla ka reebane in laga reebo sidaas ayaa maslaxada ay ku jirtaa marka casharkeenna intaas ayuu ku egyahay walaahi subxaana wa tacala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه القتال فيه سبيل وسد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك عبدت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدين إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الأمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالدوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم بسم الله الرحمن الرحيم casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda laba boqol iyo toban iyo toddobaad oo suurat lbaqara ka mid ah waxaa ilaahi subxaana watacaala nooga soo waramay casharkeena aynu u dambeeyey dagaal inaba ku faral jihaad inaanu fii sabiilillaahi aanu u jihaadno liicilaahi kelimatillaahi dabcigeena dagaalkaas uu qaanaayo hase yeeshee ilaahay wuxuuna soo dhahay subxaana watacaala waxaa xaqiiqa ah shay inaad kacataan islamarkaasna idin khayr badan yahay waxaa xaqiiqa ah haddana shay inaad jeclaatiin islamarkaana idin shar badan yahay ilaahay subxaana watacaala wuxuu ogyahay waxay idin khayra idinku sama saas waa lana soo dhahay aayadaynu meeshaan ka gelayna ayaduna jihaadkii ayay maaragtay ku tacalluqaysaa rasuulkeena alayh salaatu wasalaam su-aalo la weydiiyey iyo sidii nabigu alayh salatu salaam su-aashaas uga jawaabi lahay oo alla subxaana watacala rasuulkiisa u laqinaayo ayaanu maaragtay meeshaan ka gelaynaa alla wuxuu yihi subxaana watacaala yas'aluunaka waxay kaa su-aalayaan asxaabtaada waxay kaa su-aalayaan saydka maxamedka ahow can ishahri buluuci alxaraami oo xurmada ah ayay kaa su-aalayaan tadasalku kaalin dabeer ayay kaa su-aalayaan oo fiihi isar lxaraami bilacaas xormada ee dhexdooda ahaaday ayay kaa su-aalayaan qul waxaa u su-aal baylaaya qitaalun oo fiihi fisar lxaraami bilaha xormadada dhexdooda ahaaday kabiiru waa mid weyn wasajin jeedin oo can sabiililaahi ilahi diskiisa layska jeediyo diinka alle layska jeediyo iyo wa kufran kufri oo bihi bilaahi alla lagu kufriyo iyo walmasjidi masjidkee layska jeediyo alxaraami oo xormada lahay iyo wayakraji ahlihi ahlkiisa oo laga bixiyo minhu masjidkaas ayaa akbari weyn oo ka dembi weyn cindallaahi wey agtiisa dagaal oo lagu dagaalamo bilahaas xurmada leh walfidnatu fidnadii oo shirkiga heeday ayaa akbari weyn maaqali dilka saweyna wa ilaahay walaa yazaaluuna ka fiili maayaa kufaartu yuqaatiluunakum inay idinla dagaalamayaan mu'miniinow xataa yaruduukum kay yaruduukum inaydin celiyaan can diinikum diinkiina idinku celiyaan oo gaalnimo idin celiyaan in istadaacu haddii ay karaayaan waman yartadid ruuxu noqday ba ilaahay oo hidaabo minkum idinka idinka mid a ah. oo fada mid dhinta isagoo hidaabo islaamka ka baxay wal xaali isaguna kaafirun kaafir uu yahay foolaalka kuwaasuu dha ah ilaahay naftiga janan wato weeye xabidad yay gurtow dha ilaahay acmaalum acmaashoodii saalixada adyay gurtay fidniya adduunyadii ku gurtay iyo wal aakhiraday ku gurtay wallaalka kuwaasuu dha ah ilaahay asxaabu naari naarta asxaabteeda weeye hum ayaguna fiihaa naarta dhexeeda khaaliduuna kuwa ku waara weye aayadatan hadda intaanan macnayeeda aanan u gelin waxay ayaguna iska leedahay sawnusula iska laheedaa layidhi waxay markaas si mufasiriinta ay sheegeen ayadatan rasuulkeena alayhi salaatu wasalaam ayaa waxa uu diray niman faraaya ayuu diray ciidanka la yidhaahdo faraayada la dhaho ayaa rasuulka alayhi salaatu salaam uu diray oo markaasi ciidan yaro ilaala weeye habeen waktigaas waxay ahayd baayi sideedii may ahayd labaya tobanay ahaaday nabiga calayhi salaatu salaam waa diray meel oo la dhaha ayuu diray maxla la yidhaahdo oo markaas xaggaas iyo baaris hata weeye ayagoo soo jahduufayo gaalada soo jahduufayo ciidamada wili waqtiyaasaan fahanka ciidanka la yidhaah weeye akhbaartaan ka suganaaya ayagoo marka sidaas ah oo moyla caas jooga ayaa waxaa soo maraa layidhi safar yar oo qoraysho ay leedahay oo xagga baaris ka yimiday isla markaasina waxa weeye afar nin ay wadaan markii nimankiisa iyaga ahay ayaa waxaweye eh, afarti nin kamid ay dileenaa layidhi labaadada basaatiin baa layidhi namaha ka baxsadaa layidhi safarkii oo maaragtay ah, ciirka ahay ayay qanimaysayaa layidhi oo wixii saaraayay ka qaateen waktigaasna waxay ahayd baa layidhi bisha oo waxaweye jamaadul ah marka ugu dambaysa maalinta ugu dambaysa ayaa layidhi dagaalkii beder intaysan dhicin laba bilood ayay ahayd baa layidhi markaasaa waxa wey hadii jamaadulaakhir markuu dhamaado rajab ayaa ku xigta rajabna waxay kamid ah tahay xurumka gaaladii markaasay waxay yidhaahdeen maxamed waxa weeye bishi oo xormada la heeday ayaa raggi asxaabtiisa ahay ayay dileen marka waxaa arrintaan heedaa la yidhi oo nimankaa weliba asxaabta waxaa madaxu ahay nin la dhihi jira cabdullahi ibnu jaxsiyey waxay dileen marka ninka ay dileen waxaa ayaa la dhihi ibnu xabrami ayuu ahay baa layidhi marka waxaa isaga darsamaa la yidhi rajabkii iyo biski kaleenkooda jamaadulcaaql weyi kufaartu marka waxay ku aadaayeen absuufa alayh salaam ilah tacsiisa inay banaysteen dil inay banaysteen diliha isay xurumkacay wararkaas markaasi dacaayadda ah ayay sheegeen arrintaasaa marka waxa weeye waxyaabaha ay tahay ilaahay rasuulkiisa ugaga warramayaa faraayooyinka nabiga alayh salaatu wasalaam uu sameeyey oo ciidanka saanka nabigu diray iyo daqadawaadka nabigu alayhi guulay waxay gaaraan toddobaatan baa la yidhi saryaal waxaa la yihahdaa san santada laga bilaabo ilaa afar boqol laga gaaraayo way ka sareeya jeysa ayaa la yidhahdaa marka ciidankaas noocaas oo ah haddaba zamankan dambe loo yaqaano faanka loo yaqaano saraayo ayay ahaa jireen raggaasaa maarata waa laila siidahaa layidhi arrintaana waxay ku timiday sidaas ayay ku timiday ilahay marka wuxuu ka waramayaa su-aasha nabiga calayhi salaatsalaam la weydiiyey iyo waxyaabaha markaasi ay ku eedeeyayaan aan waxba ka jirin alla markaas wuxuu dhahay yasaluunaka waxay kaa su-aalayaan sayidka maxamedka ahow can ishahri bilaha ayay kaa su-aalayaan alxaraam oo xornada leh kabedel qitaalan dagaal ayay kaa su-aalayaan oo fiihi fi shahri alxaraami bilaha xormadala dhexdooda ahaaday dar xormale dagaal dhacay oo wax lagu dilay oo waxaa u jira awdhaha markaas qitaalin dagaal oo fiihi fi shahri alxaraami bilaha dhexdooda ahaaday kabiir waa mid weyn waaa leey aayadan iyo aayado kale aanu soo dhaafnay waxaa lagu nasahay aayatulqitaal suuratubarada adii laada waftin doona intu waxay ahaadeen markaasi bilaacasulxurumkaa la dhowraay ahaaday hase yeeshee wastadin jeedin mubtada weeye dadka oo laga manciyo can sabiilillaahi ilaahay diinkiisa laga manciyo iyo wa kufrun kufri oo dihi billaahi alla laga kufriyo iyo yalbasu bilxaraami wastadin kii hore la socota ka cadsan tahay can sabiilillahi daas weeye iyo jeedinaya canilmasjid alxaraami masjidka xormadaa layska jeediyo maka laysu diiyo iyagoo ikhraaji ahli ahlkiisoo laga bixiyo masjidulxaraam minhu masjidulxaraam laga bixiyo waa rasuulka calayhi salatusalaam iyo mu'miniinta waa kii laga bixiyo xabarulmusadigana kan weeye ayaa adbari weyn kaasaasa dembi weyn waxaad sheegaysaan cindallah ra'siis dagaal oo dhacayo waxaweye bil xormada ku dhacay waxaase weyn in masjidulxaraam dadka horta in diinta loo diido ilaahay lagu kufriyo masjidulxaraam dadka laga saaro ahalkiisa laga bixiyo ayaa qiima asiiisi haddina ilahi wuli subxaana watacaala walfidnatu fidnadi fidnadi waxaa wey fidnada waa sirkiga wey fidnada gaalada sirkiga ka dhaxaaya ayaa asburu ah ka weyn minalqadi dilka ka weyn saasu dhaalay dilka laydin dilay sirkiga ahaysaana ka weyn markaasuna ilaahi walaa yazaaluuna ka guuli maayaan gaaladu awey kama guulaayaan oo waxawey ma geynayaan yuqaatiluunakum inay dala dagaalamayaan muuminiinow ma ka guulaayaan gaal waxa wey weligiis dagaalku welayaa macnaata marka xataa yaridiikum ka yaridiikum inaydin celiyaan can diinikum diinkiina idinku celiyaan oo diinkiina idinku celiyaan islaamka gaalnimo idin celiyaan maxaa yeele waxa loo dagaalaya waxay tahay diina loo dagaalaya waxaa la doonayaa qofka eh, muslimka ah oh, in laga celiyo diintiisa ee markaasi midaas kale oo qaata waa ka goordaayinba ilaahay ina sadaacu hadday karayaan haddii ay karayaan awood ay heli karayaan ma diinayaan taas wamaa yartadid ruuxu noqdayna ilaahay oo minka idinka idinkumada muuminiinow can diini diinkiisa ka naqay gaaladu mar walba iyagu waxay ku dadaalaan dadku inay diintooda ka laabtaan hase yeeshee qofku hidaabo dhahay alla subxaana watacaala oo taga mid dhinta wal xaal iyo sayna kaafira gaaligu yahay inuu hidaabo saas ku dhinta faulaaika kuwaa soo dhahay waa mankiiyo jamac noqotay xabidad acmaalum acmaashaydu waa burtowdha ilaahay camalku saayaca ay sameeyeen qabla intaysan hidaabin camalkaasi waa buroaan baabaa kufriga adniyada ayuu ku furay iman aakhirati aa waxbaa la soo qaadi maayo wax sababana ka nuulaayo wey marka hadda qeydkaa ugu qeydaada meel suuca wey wuxuu faa'iideynaya haddii nisaaba islaamka oo soo noqdo oon camalkiisu guri muxuu laga sawaabinaayo laakiin waxay ayla tusay inaan sida xadkoo kale masalanba sidaas imaamunaa shaaficiga qaba ama waxay leeyihin mada wuxuu aabunaya waaraftoon waa laafbada waan shaaficiga ka shaqabo waxaa wey waa la ayasaaleel sida muctamad imaam shaafickiisa ka ah waxaa weeye amalkiisa markaas waxa weye ayaa usooaadanaya asagoo sabab ka mujarada wey imaam malik iyo abuxaniifa waxay leeyihin gaal ayuu lamid yahay asal weye hadda usoo islaamo wax markaas usoo noqonaya amalkiisa ma jiraan leeyihin qalana lama amra ayay leeyihin wey markaas maxaa islaamka waa lagu farjeedinaya aa halkaasa waa jiraa maarata midkasta xaggiisa xagga alimadalku isku khilaafsan yihiin walaaika kuwaas ilaahay asxaabu naari naarta asxaabtooda weeye hum ayaguna sidaa naarta dhexdeeda khaalidiina kuwa ku wara weye ilahi wuri subxaana watacaala ulaaika kuwaas ul ilaahi asxaabu naari naarta asxaabtooda weeye hum ayaguna sidaa naarta dhexdeeda khaalidiina kuwa ku wara weye in aladiina kuwa amaluu ilaahay iyo aladiina kuwa haajaruu haajiray oo waxa ladahu daantoodii faaruqay wajaahaduu jihaaday fii sabiilillaahi liihlaahi kalimatillahi ilay kalimihiisa la korya lagu jihaaday ulaaika kuwaas owdha ilaahay wardiina way rajaynayaan raxmatalla way naxariisiisa rajaynayaan wallahu alana gafuura allahu dhaafaayo wey muuminiinta raxiiman allahu naxariisanaayo wey ilahi wuxu yuri subxaana watacaala ayadda hadda intaana marka hora u gelin ana u gelin maaragtay macnaheeda waa li raggii sariyada ahay oo rasuulka calayhi salaatu salaam uu diray oo ninkii ibnulxadhab yahay diray ayaa waxay u maleeyeen baa la yidhi hadday dembi ka nabad galaan si aysan markaas ajirka aysan helin oo haddaad demba bisi oo xormada haddaad wax ku disheen dembi haddaad ka baxsatiin ajri arrinku marka sidaas ahaynin ayaa ilaahi subxaana watacala uu cadaynayaa oo waxa weye ajri helayaan wey haddase waxaa la sheegaay adiga rasuulka ayagaa la su-aalaa la markaasuu dhahay ilaahi subxaana watacaala ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyuuna ilaahay iyo waladiina kuwa haajaruu haajiray faaraquu awdaahum wey faaruqay qofku markuu hesooda wadankiisuu faaruqayaa wajaa hadduu jihaaday fii sabiili illaahi liilaahi kelimati illaahi ilaahay kelimadiisa la qor yeelay u jihaadowdha ilaahay ulaaika kuwaaseedha ilaahay yarjuuna wuu rajaynaya raxmat allahi way naxariisiisa waa rajaynaya kuwaasu naxariista ilaahay waa rajaynayaan ee waxa weye naxariista ilaahay inay ka qoysteen uusan waxaynin meesha ma taalo saasaa la leeyahy wallah walana gafuura ah alliga dhaafurayo dadka muuminiinta u dhaafaayo raxiiman alligu naxariisanaayo weye wallah wallah ilahay halagu dhaafaayo raxima alagu naxariisanayo wey yasaluunaka waxay kaa su-aalayaanba ilahay sayidka maxamed sawaada can alkamri kamriga ayay kaa su-aalayaan iyo walmaysira kamaarkiyay kaa su-aalayaan qul waxaad u suraalba ilaahay fiihimaa labadaas ismin dembi ayaa kabiirun oo weyn wa manaaficu manaafic ayaa linaasi dadka horsugan wa ismuhumaa dembigooda ka dhalanaya ayaa taakbaruka weyn ma nafcimaa nafcigooda kaasaaka weyn wayas'aluunaka waxay kaa su-aalaya caliiqa cabdallah maadaa ma ladii dadka yanfuquuna ay nafaqaynayaan waxay bixinaan ajirku intuu leeyahay kul waxaa tidhaha alcafwa midka dheeraadkaa nafaqeeya kadalika sidaasoo kale dhilaahi sida idinku cadeey soo sheegay yubayinallahu alla waa u cadaynayaa lakum idinka al aayaasha ayaa idinku cadaynayaa lacalakum minaa tatafakaruuna aad fikirtaan fi dunya fi amri dunya adduunyada amarkeeda wal aakhirati aakhiro oo wixii markaasi maslaxa idinkuu sugan tahay adduunya aakhira aad qaadataan wayasaliinaka ilahay taas laa abaajaro ilaahay calal yaqaamaha agoonta iyo waxyaabaha ay kala kulmaayaan sahnimon wey ayuu taas yeelayaan kul waxay u tiraa hagaajin oo allahum ayaga loo hagaajiyo ayaa khayran khayr badan wainta khaalidin hadaa isku dheehatiin ood maanta isku darsataan fayakhwaanukum walaalihiina weyd ilaahay wallaahi allana yaclamu waa og yahay almufsida midka fasahaadinaya min almuslixi midka hagaajinaya ka og yahay walaysa allah alla hadday doonaa waysan doonine lacnatakum alla waa idin nafaqay lahay in allaha allah casiisun alihi qaalibu weye xakiimun alle kalkuuba ilaahay rusancaynaayo ayadayna meeshaan ku gelayna waxa weeye qayr amuurood baa laga warramayaa marka ugu horaysa waxa weeye khamriga iyo kamaarka ayaa laga warramaaya alla yowdha yasaluunaka waxay kaa su-aalayaan sayidka muhamadka ahw aataadu can alkhamri khamrigay kaa su-aalayaan yowma isira kamaarkay kaa su-aalayaan waxa leeyihi maa xukma maa xukunkeeda muxuu yahay ayay ku dhahayaan dabadda ayadan intaana macnaheeda u gelin horta saawirkaa ah wuxuu ahay baa layidhi sayidina cumar bin khadaab u ahay iyo ninka la yidhaha mucaadi bnu jabal oo saxaabi dayid ahay iyo rag kalan saxaabada kamid a ah. maala waxay yidhahdeena la yidhi raggaas khamrada iyo kamaarku caqliga way laga caayana caqliga way baabi'inayaan waay kaay baabi'aan maalkay baabi'inayaan waxawaya nooftig ilahay dhiyaa waxnawadakeed rasuul alle u yidhahdeen haddii waxaway marka lasoo duuduubo khamrada sida lasulinka nabigeena alayh isalaatu wasalaam waxay markaas ay martay afar heeray martay afar aayadood soo degtay kama horeysa way soo degta naquud soo degtay waxayna kutusinaysaa in iga xalaal taada maxaa ilahi waa kuu dhahay wamin samaraatin naqiidi wal acmaali tattakidiina minhu safaran warisan xasanan uu ilahay suuratu naxli waa ay moogtahay sababta ilahi subxaana watacaala timirta simaasooda waxaa kamid a iyo cirabka waxaa ka yeelanaya sida wax lagu taqaano iyo risa xasana ayadaas markay soo degtay sayidina cumar bin khadaab ayaa waxay su-aalay rasuulka alayhi salaatu salaam ayaa waxaa uu su la yiri asagoo markaasi arrintaas dhibaatada ay markaasi khamrada ay leedahay asagoo markaasi arintaas dhibaatada ay markaasi khamrada ay leedahay mar walba sii arkaaya ayaa waxa uu su-aalay asaga iyo mucaad iyo rakalantood nabiga alayh salam madiina ku su-aalay xukunkeed markaasaa waxaa sii dagaala yidhi yasaluunaka can alqamri walmaysiri aayaddaana sii sababtakeeda inta aanu maarata hadda ka gelayn marka aayaddaana waxay cadaynaysaa ragga baa badan tahay laakiin hadda taxriimkuna cadda ayagaa markii soo dhistay waxaa la yidhi dadki waxay yaqaana way iska cadeen fahna way qaar way cadeen fasaludahan qooman waxayna ihadaayaan oo manaasicda qaarna waa diideen oo waxay ka baxayaan fiihimaa isminka yiinkaas weeye ayaga arrinku sidaas tahay ayadaana saxrin aysan ka caddayn ayaa ninka la yihahda cabdiraxmaan ibnu caw la yidhaha dhacam ayuu sameeyey maalin maqtaqaad hoda taakiisa ayuu sameeyey dhacamku waa la cunay khamradii baa la cabaalayey salaadimakrisaa soo gasaa la yidhi markaasay imaan samaystaa lyii imaamku markay ayada faatixada bacdiye wuxuu akriyey qul ayuha alkaafiruun asoo naari sawda sida ilaa khamradiyaa saaqday khamradiyaa markaasaa qabatay markaasu wuxuu leeyahay qul ayuha alkaafiruuna aabudu tacbuduna raadiya namadooda riwaayaadku rabbow ka dhamay waxaa yeele xabaseeda xataa ninkaas meelaha qaarkood sigcali u inay yidhahdeen aasooduka markaasi ya ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu salaata wa antum sukaara xataa tahlabu maa taquuluuna dadka muminta ah salaada u dhawaanana adinkood tafaansan ilaa iska ogaanaysiin waxaad saadaysiin marka maxaa markaasay xaram noqotaa layidhi alaabaada salaada marka lagu jiro laakiin wakti kale ma noqona layidhi ayaga arrinta kaas joogta waa erkii saddexaad ayaa ninka la cidmaan ibni maalik wuxuu sameeyey taxaam sameeyey jamaaca saxaabadiisa kamid u waxaa kamid ahay sacd ibni abi waqaasaa kamid a ragga weli celaan baa layidhi xamradii adeen markaasaan layku faanaa layidhi maxaa amradu tafaakir iyo tufaan iyo war fara badanay iskaleed waxaa la gablaya gabayaasha jaahiliyadu ee waxlaysainka markal magaalada ay jireen sacdaa insaabiyaa laya qasiidada ku amaanaya qurankiisa ansaasaka anagoo ku cayaayo nin ayaa markaasi bakay baa layidhi magaxiisa arrintii anas rasuulka alayhi salatusalam gaartaa layidhi arrinta markay nafaqadaasi dhacday ayaa sayidina cumar bin khadaab wuxuu dhahay allaahuma bayin lanaa fi lxamri bayaanan saafiya ilaahayu khamradaan waana dhibkaye bayaan cabdilaahi nabadsiin markaas ila wuxuu soo dejiye aayat maid ila laga gaara afcaal aan timiinkahuna loo gaara marka aayaddaas marka intaasay gaartay gaacdan waxay dhahay intainaya haddiyo waan ka joogsanay maalinta ay soo degaysay aayaddaas waa tilmaada kay doon haddii waa ilaahay maalin ee ciid ee weyn ay asxaabta aad muslimiintana ay ahaaday marka hadda waxa weeye khamrada waana sawaxini doonaa iyo aayadda kan waxyaabaha kale ku tacalluqa diinka ka casarkeena ayaa intaas ku ag ilahi subxaana wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل الحق كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالدوهم فإخوانكم فإخوانكم الله يعلم المفسد من المصلح وليس الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنفع المشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنفع المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك خير من مشركين ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار ulaaika yadcuuna ila annaari wallah yadcuu ila ljannati wlmaqfirati biidnihi wayubayinu aayaatihi linnaasi lacallahum yatafakkaruun bismi illahi raxmaan raxiim hasharkeena wuxuu ka bilaabanayaa aayadda laba boqol iyo toban iyo sagaalaad oo suurat lbaqara kamid a waxaa ilaahi subxaana watacaala nooga soo warramay casharkeeni ayuu ugu dambeeyey raggii maaragtay faraayada ahay axkaamtii ku tacalluqaysay iyo annagoo soo gaarnay aayadda hadda aynu casharkeena ka bilaabayno oo waxa weeye qamradii rasuulka alayhi salaatu wasalaam wax laga su-aalay iyo sidii maarataya wasaayo fara badan ay khamrada usoo martay oo aynu ku dhex jirno darsigeena hore isla markaasina aanu isku ogeyno inaanu dib ugu soo laabanayno ilahi wuxu yuri subxaana watacaala yasaluunaka waxay kaa su-aalayaan sayidka maxamedka aw can alkamr khamrigay kaa su-aalayaan iyo walmaysira kamaasiyay kaa su-aalayaan xukunkoodu muxuu yahay in waxay u jira hayba ilaahay fiihi maa labadaas khamrada iyo khamaarka ismun dembi ayaa ku sugan kabiirin oo weyn dembi weynaa ku sugan waa limaha waxsooda sababeymaa hada labadaa sababkooda waxaa ka hasilaya min almukhaasamati dood ayaa ka hasilay iyo walmukhaasamati iscaayid weeye iyo wa qawlulfaxsi hadal xun ayaa ka hasilaya maxaa yeela dhibaatada waxaasi ay keenayayaan ayaa waxa weeye waxaa yar aanan ahayn haway marka waxaana soo marnay anagoo kudhex dhex jirnaa casharkeena horaan hay-ada kan khamrada weerarta ay soo martay afarta aayay kusoo degtay ayaanu maaragtay darsigeena hore aynu kusoo qaadanay aayadda ugu dambaysay oo suuratu lmaa markii soo degtay sayidina cumar bin khadaab waa si u dhahay markii ilaahay uu dhahay fahal antum muntahayna intahaynaya hadyo dhah hadyo waanu ka joogsanay ay u maalin ciida ayuu ahaaday muslimiinta u ahaaday marka haddaba waxa weeye khamrad maxaa la yidhaahdaa haddii aynu soo qaadano khamre waxa weeye markii khamre la yidhaahdo waxaa la yidhaha khamre wax kastoo maae hoo qoyan oo caqliga bedera amase caqliga lumaya miyaa cunab qabayo waan ahaynan ahaanaadi waana nijaas ma baadoo maaxuya xad ayaana maaratay ka waajibaysa weeye halkiisa qaliilka iyo kasiirkiisa weye maalikiyada qaarkood xataa xaddiisa way waxay leeraadeen oo waxay yidhahdeen qofka markaasi waxa weeye khamradaas cada waxay yidhahdeen maalikiyada qaar kamid ah waa in cirbad lagu mudaa jirkiisa oo laga dhuuqaa yidhaahdeen ee waxa weeye saas la cadaab adag lagu sameeyo dhehen alxasil waxa weeye khamrada sayga laga sameeye maaul cirab laga sameeye cirabka biyiisa laga sameeye nijaas weeye qaliilkiisa ee kasiirkiisa xaaraam weeye muskir ha ahaado ama se ahaanin waxa taqaaniyo ama se yausan mar hadiiba maaul cirab laga sameeyey saasay culamadu islaamku yidhahdeen qofka cadana waa la xadayaa ijmaac ayaa lagu yahay taas waa marki maaculinab laga sameeya laakiin shayga laga sameeye maaculinab waxaan ahayn oo waxyaabaha kaloo maayacaadka ah oo waxa weeye masalan ba cadaadiska lagu sameeyey ayaguna waa sidaas aimada saddexdaa saasay qabaan imaamuna ashaafici imaamu axmed imaamu abu xaniifa eh, waxaan dhihi lahay maaratay eh, imaamu maliki aan dhihi lahay xataa bacdu alxanafiya ayaa saas qaba haddii waxa weye masalanba waxyaaba la qamiiriyo weye maaculinab maan ahayn oo iyaguna markaas sidii khamrad oo kale wax wax taqaaniyo noqday ayagana waxa weeye haddana maayacaadka kamid ah waa wey xad bay siinaan iyaguna qaar oo kamid a xanafiyada waxay yidhahdeen shaygaas xaaraan maahan ilaa qadar muftira inuu gaarama wax taqaaniyo maayo laakiin sida raajixa saas weye taas marka waxa weye waxyaabaha maayacaadkaa waayo shayga oo jaamidka ah oo qaaran oo markaasi caqliga bedelaayo sida xasiiska oo kale iyo afyoonka oo kale iyo waxyaabaha daatuurada iyo waxyaabaha iyo buntiga iyo kale waa daahir horta sidiisaba maxaa shaygaana wax weeye waa shay qaraa weeye marka waxaa xaaraama qadar caqliga tajiya in laga qaato xaaraam weeye culummadu yidhaahdeen waxaana markaasi ku sugan tacziir ayaa ku sugan waa laistacziiraha le xaaraamna weeye markaasi qadar oo caqliga tajiya in laga qaato xaaraam weeye asagase waxaa jira xadiis oo nabiga dhahay alayh salaatu salaam maa akara qaliilu yow dhahay kasiiriya hadii dhahay wixiisa badan wixi wax taqaanaayo faqaliiluhu xaraam wixii wax badan hadii laga qaato lagu fakaamaayo wixiisa waxna xaaraamay noqonaya marka waxa weeye kan laftirkiisa waxa weeye xaaraan buu noqonayaa haddii masalan xadiiska daahirkiisa la fiiriyo laakiin culamo badan oo jamhuurta waxay yidhahdeen haddii shayga waxaakaas waxaa loola jeedaa shayga maayacaadka aa loola jeedaa xadiiskaas waxaa la yidhi maayacaadka ayaa loola waxa qoyanaa loola jeedaa laakiin shaygu hadduu yahay shay jaamida waxaa xaaraama qadar oo markaasi mufkira in laga qaato xaaraam weeye waxaana ka imaanaya markaasi tacziir baa ka dhalanaysa saasay leeyihiin ee markaasi waxa weeye xadu ka imaan mayso marka waxyaaba badan oo hadda adduunkan soo deriyaa jira oo hadda maxsaanba waxa weeye xasiiskaan haddii la fiiriyo khamradaba waa ka daran yahay qaarkiis xaaladaha markaasi lagala kulmaayo iyo dhibaatada markaasi dadka uu ka samaynaayo khamri waaba ka daran yahay iska hadda markaasi ama waxa weeye shay haddaan maanta laga soo saara ma jirto qof walba waxa weye wixii ala xasay ah, ra'yi ah ayuu samaynayaa nidaamyo un dooniya oo la dhaqo oo markaasi dad inihii wada iska degsadeen ay wax u samaysteen xuduuda waa iska jirtaa laakiin haddaan nidaam oo markaasi loo haacaayo oo sharciya oo culamada islaam ay ku ijmaaceen ma jiro laakiin shaygii markii sidii khamradu ka yahay wixii maayaxaad tahay ee addooma alcinab yahay iyo adduqeyrkiisa yahay tafaasiishaas dheer ayuu isku leeyahay isagu waxaan kaloo kasoo harane culamada islaamka waxay yidhaahdeen wixii markaasi waxa weeye qadar oo maaragtay ataqaanimo ah qofa gaarsiinayo shaygan jaamidka ah xaaraam weeye waxaana weeye taxsiiraadka imaanay way kaleentoodna waxa weeye ma aysan haramin xadiiskaas markii la fiiriyana waxa uu keenayaa wixii ba kasiirkiisuba ou taqaano uu keenayo waxaan leeyahay wixii qaliilki kasiirkiisa u taqaano o keenaysla weeye qaliilkiisana u xaaraam noqonayo maxaa yeele waxay noqonaysaa dariico oo loosii mara ayuu noqonaya marka shayga sidiisaba hadeeba caqliga iyo maalka wax walba uu doorinayo dhibaatadaas uu keenayo waxaa weye khamrada hadda marka la xarimaayey heerar badanay soo martay ilaahay subxaana watacaala ayaana shaarica oo ilahay waa soo dhahay walaa taquluu limaa tasifu alsinatukum ulkadiba hada xalaalu wahada xaraamun litaftaruu cala allahi alkadiba marka shay ilaahay subxaana watacaala rasuulkiisa aysan xarimin cid waa xaaraantaysa sababta ma jirto oo xaaraan lama tasdiin karo waxaase loo baahan yahay wixii haddii meel markaasi tawiila loo helaayo in isaga laftirkiisa ijmaac loo sameeyo oo ijtihaad badan loo galo oo meel oo la cuskiyaa loo baahan yahay waxyaaba badan caalamka soo kordhay waa iska jirtaa oo macnaha dhibaatooyin badanaayo kuwa markaasi fasahaad fara badan uu ka dhalanaayo sida baalkan cagaarka oo dadka iqanayaan oo kaleentood waxaweye fasahaad fara badan baa ka dhalanaya laakiin wuxuu u baahan yahay in masalanba dadkii culamada islaamka oo dhan isagaga timaado oo cilmigii loo bandhigo waxaweye ismaac iyo isko wax laga soo saaro ayaa loo baahan yahay oo markaasi waxyaaba badan laga daraaseeyo ayaa loo baahan yahay ilama walba waxaweye adduunka waxbaa imaanaya waxay yimaadeen in la loo baahan yahay marka wixii dhibaato keenaya waa wixii ay ku xumaa karayaan dhibaatadaas ayay ku xumaa karayaan oo dhibaatadii hadday mujtamaciisa taadaysay adaqamrada waxawey afar taas dhibaato mar walba sii kordhaysaa la arkaayo dhibaatada markay sii badatane sayidina cumar bin khadaab wuxuu dhahaya allahuma bayin lanaa fi lkhamri bayaana saafiyan mar walba saasuu dhahay ilahu khamrada bayaan saafi ilaw naga ilaw bayaan saafi ila mar walba saasuu dhahaya marka waxawey waxaa loo baahan yahay shaygii dhibaatada hadduu dhibaatadiisu badato in la reebo laga haro marka alla wuxuu dhahay subxaana watacaala ayadan hoosa qofkeena ayada qarnada xarimaysa maaha wa waxaa jira hawda ilahay maa labadaas ismun dembi ayaa ku sugan kabiirun oo weyn wa manaaficu manaafic ayaa ugu sugan linaasi dadka manaaficda waxaa wey xagga ladada macaasida iyo faraxa khamrada laga helaayo isaabatulmaal wey bilaasadin fi lmaysir maal ayaa markaasa la asiibayaa dhib ayaa laga helayaa markaasi khamaarka maxaa yeele qofkaa waxaa weya soo waxba haysano waherana dhigto adduunyo badan oo ku qaadan jiray carabta xataa waxay isaga qaadan jireen baana waagay qamaari jireen mm. nin baa waxaa laga qaadan jiraa layidhi ahalkiisa iyo markaasi maalkiisa oo dhan dhanaa laga qaadan jiray iyo naalihiisa iyo xataa laga qaadan jiray iyo addoominkiisa kulli laga qaadan jiray dhibaatada markaasi uu iska lahay wa ismahumaa dembigoodoo ilaahay ka dhalanaya masaajida ka dhalanaysa ayaa akbari weyn ma nafci eh, maa nafcigooda ka weyn aayaddaasa haway sheegna markay soo degtay dadka qaarna way iska cadeen qaarna way ka reebtoomeen ilaa markaasi taxriim oo saxa looga helo maxaa yeele shay inay horta dhibaata muuqato waa la ogyahay yahay laakiin dhibaatada markay muuqato waxaa la rabaa in masalanba dhibaatadaas waxa weeye loo helo shay cad loo helaa loo baahan yahay haddana ilahi wuxu uri wayasaluunaka waxay kaa su-aalayaan maadaa maladii midka yunfiquuna ay bixinayaan waxyaabaha ay bixinayaan xoolaha qadarkooda ayay kaa su-aalayaan qul waxaa jira hawdha ilaahay alcafwa anfiquu bixiya alcafwa midka dheeraadka way xaajadiina ka baxsan bixiya weeye hana bixina waxaad u baahan tihiin oo hala yicina naftiina iyo awlaadiin hala yicina marka hadda waxa weeye aayaddan isla maaragtay aayaddii hore ayay lamid tahay oo ninkan la dhihi jira camar ibnu jamuux ayay kusoo degtay oo aayaddan iyo sii kala waa islamid a ah layidhi xagga nusulka weeye waa qaybtan dambe weeye oo ilaahay uu leeyahay wayasalunaka maada yunfiquna maxaa yeele markaas waxa weeye ee shayga la bixinaayo ayay su-aalaayeen haddana waxa weeye qadarka weeye markaasuu dha ilaahay alcafwa waxaa weeye qeyradii camarka alcafu la akriyo oo markaas sila rafciyaa banaan waxayse noqonaysaa kul waxaa u tihahdaa alcafu ah, oo waxaad leeda markaas soo qadaraysaa huwa oo murta murtado oo oo lamiraa soo qadaraysaa huwakaas aad bixinaysaan alcafu khabarka markaas midka dheeraadkaa wey kadalika sidaas oo kale kamaa buyina lakum maadikira yubayinu llahu alla waa caddaynaya lakum idinka al aayaati aayadaha ayuu idin caddaynaya ilaahay subxaana watacaala aayada idin caddaynaya lacalakum inaad tatafakaruun aad isdigirtaan ilahy fidunya fi ardi dunyaa addunyada amarkeeda wal aakhirati aakhiro aayadaha ilaahay markii lagu caddeeyo waxaa nalaka dalbayaa inaanu fikirno qofku hadda usan fikirin wax ma fikir baa loo baahanya waxaa laga fikiraya markaasi amuuru dunya wa umuuru aakhira markaasoo qofku wuxuu qaadanayaa wixii u maslaxad ugu jirto haddana alla wuxuu yihi wayasaluunaka waxay kaa su-aalaan aabkaalu can ilyataama agoontaay kaa su-aalaya agoonta iyo waxay kaa kulmaanoo dhibaatada shanigooda wey maxaa yeele waxay leeyihiin haddii aan waxla cunno dembigaan ka baqaynaa haddaan maalkooda dheerayno maalkeena ka saarane oo daxaan gooni uu samaynane waxa weeye dhibaato ayaa dan nagu tahay ayadan iyana qaybta waxa weye sama-uulkeeda hu ahay baale markii soo degtay in aladiina ya'kuluuna amaala leetaamaa dulman inamaa ya'kuluuna fii buduunihim naaran wasayasluuna saxiira haddii ilaha ilahay suuratunisaa u tegi doonaaye korba weyn ayaa waxay ku dhacdaa layidhi waxa weye dadkii awliyaa laytaam ahay caruurta markaasi agoonta dadkii madaxda ka ahay ayaa dhibaato weyn ku dhacdaa layidhi markii awliyaada ah, eh, ay taa dhibaato ku dhacday rasuulka alayh salatu salaam ayay u sheegteen markaasi waxay rasuulka allow haddii waxa weeye aan wax ku darsanane daruuro waxaa inaan markaasi maalkooda wax ka cunno haddaan dheeraynane waxaa markaasi dhibaataan oo imaanaysa ee wax la yeelaya markaasa ayadan soo degto ayadiinta xaras ma aha laakiin waxaa la rabaa wadada ilaahay uu baneeyay in la qaadaa la doonaya alla markaas wuxuu dhahay wayasaluunaka waxay kaa su-aalayaan canil yataama agoontaay kaa su-aalayaan agoonta ayay kaa su-aalayaan qul waxaa u tiraahd ilahay islaaxan u hagaajin oo lahum ayaga loo hagaajiya maalkooda wey maalka waa loo siyaadinayaa waa la dhexgelayaa maalka waxa wey meel la dhigi maayo ganacsi iyo waxyaaba uu ku kordhaya ah, ah, maalka oo ku ziyaadaya loo samaynaya maxaa yeele aqoon maalkeed markaad haysa waxaa loo baahan yahay inaad macnaha maalki u tanmiyeyso oo ra-isu maalki eh, meel u yaalo waxyaaba kaloo faa'iidaha oo markaas ra-iisumaalkana badinaysa ayagana faa'iida u ahay cunaane in meesha looga soo saaro maxaa yeele xadiis nabiga kiisaa wuxuu ahay noolka waxa weeye agoonta hala siyaadiyo lianlaa taakula sadaqatu siaan sadaqadu u u cunin maxayla maarka agoon hadday leedahay sekabaa laga bixinaya hadduu meel iska yaalle ee marka xool kusoo wareego sika laga bixiyo sekadii baa baabiinay waa la rabaa markaa shay markaasi in loo siyaadiyo oo loo geliyo markaasi ganacsi loo geliyo waxa ku badana loo geliyo loo tameeyaa loo baahanya markaasuu da ilahay qul waxaa u tidhahdaa islaaxan u hagaajin oo lahum ayaga loo hagaajiyo amaashooda ayaa khayran khayr badan wa in tukhaaliduun haddaa isku dheecataan oo waxa weeye nafaqadiina iyo toola isku darsataan fa ikhwaanukum walaalihiina wey fahum ikhwaanukum waa walaalihiin o dha ilahay xagga walaalihiin ku yihi shaniga akana waxaa kamid a ah inay weerartiisa isku darsado oo dadku hadday walaala waxaa loo baahan yahay inay wax isku darsadaan markaasuu dhahay alle wallahu alla yaclamu waa ogyahay yahay almufsida midka mufsidka oo fasahadinaya amaaasa aqoonta oo mukhaalafada ku fasahadinaya waxbuu ku darsanayaa dan kalena waa wasa o rabaa xoolaha aqoonta sidaas inuu ku qaawan keenaya min almuslixi midka hagaajina ilahay ku og yahay macnaha hadda taadiid waa maayo ilahi subxaana watacaala muslixa iyo mufsidka ilaha alla isugu mid qofkii muslix oo xoolaha aqoonta hagaajinayo iyo kii mufsid ilahay waa ismay cilmiga ilahay waa simanya walow sha allah alla hadduu doonaayo lacnatakum waa idin masaqay laha ul ilahay hadduu doonaayo idinku celi markaasaa waxaweye mukhaaladada ayaa laydinka xarimi lahay laakin ilah baan doonin ilah baa idin naxariistay walow sha allah alla hadduu doonaayo ilahay lacnatakum waa idin masaqay lahay in allah alan casiizun aley qaali weye amarkiisa xakiimun aley falkiigu ay alla hoosan oo waxaan ilaahay ujidaynaayo si markaasi xikmad ay ku dheehan tahay ayuu u samaynayaa oo yamacu shaya calaa maxallihi shay walba ilaahay subxaana watacaala mahalkiisa ayuu ku dejinayaa walaa tankixuu ha guursanow dha ilaahay almushrikaati naagaha mushrikaadka ha guursanow dha ilaahay xataa yu'minna intay ka rumaynaayaan wala amatun addoonow dha ilaahay addoontaasoo mu'minatun oo muuminada ayaa khayrun khayr badan bimushikati naar mushikada walow acjabadku adeegana cajab gelisa naarta almushrikadaahu walaa tunkiru ha u guurina almushrikiina nimanka mushrikiintaale naagaha muminaadka oo muslimiinta ha u guurina xataa yu'minuu intay ka rumaynayaan nimankaa mushrikiintaahu walacabdun addoonown ilaahay addoonkaasoo mu'minun oo mu'mina ayaa khayrun ka khayr badan min mushrikin mushrigown ilaahay walow acjabadku adeegana cajab geliyo naarku iyo jamaalku leeyaha gaalkaas ulaa'ika kuwaas ahlushirkiga hawdha ilaahay yadcuuna waxay ugu yeerayaan dadka ila naari naari yeerayaan wallah allana yadcuu wuxuu ugu yeerayaa lisaanka rusushiisa ilaa janati janno iyo ilmafurati dibi dhaafid diinihi hidankiisa iraadadiisa wayubayinu alla waa caddaynayaa aayaati aadihiisa linaasi dadka ayuu caddaynayaa lacallahum inay dadku yatadakaruuna ay waansamaan dha ilaahay haddana meesha waxaa weeye waxaanu ka gelaynaa eh, waxaanu meesha ka gelaynaa xukun oo maarataya cusub amase waxaa weeye maarataya war cusub ayaanu meeshaan ka gelaynaa asabanasuulka aayadda asaadaan ka hormarnay nin saxaabada kamida ah ayaa wuxuu jeclay bay naaga u jaahiliyay jeclay markii waxa weeye uu islaamay ayay naagtii asaga maka ku kulmeen nabiga alayhi salatu salaam markuu madiina u hijooday kabacdi naagtiya marka naftiisa ka darabtay waxyaabihii ciyaar suuqnimada ay ku dhaqmi jireen markaasu waxau dhahay aniga iyo waxaad iyo dalbayso islaamkaana kala teeday oo islaam ayaa muslima noqda anigu markaasay waxay tiri waaba may guursanaysaa markaasu waxau dhahay nabigaan la showdhahay au dhahay rasuulka marka uu sheega aayadan soo deg waase waxaa wey waxaa laleeyahay alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusaan wey waa xugun caam ay noqonaysaa ilahi wuxu uri subxaana watacaala walaa tankuxu lmushrikiina walaa tankuxuha guursaan muuminiinow almushrikaati naagaha mushrikaadkaa xataa yu'mina intay ka rumaynayaan oo naagta adayse hadday kitaabiyad ahaynin kitaabiyiinta waa ku doonaa iyaga waa ku tegi doonaa ayagu waa banaan yihiin laakiin sabab nasuulka aadda soo wahay naag mushrikada oo caadiya ah, oon ahlukitaab ahayna ahaaday walaa amatan addoonow dha ilaahay addoontaas oo muuminatan ayaa khayranka khayr badan min mushrikatin naag mushrikada wey oo xura wey nusuulkaasaas ahay wey amase waxa weye nin oo maaragtay naag addoomu guursaday naagtaana mushrikadaanna ay dalbayso ayaa markaasa waxa weye lagu ceebeeyey hase yeeshee ayadan macnaheeda gadaalaan ka dhamaystiri doonaa casharka ninkaas uu kaegi alla subxana watala alam asalamu calaykum waraxmatullahi barakaatu